بsم اللh الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاalمين والصلاaة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحاaبه الطيبين الطاaهرين وmن تبعهم بإحسان يوم الdين أmا bعd qاala شhيk الإmام العراqي رحimه اللaه xukم الصحيiحayn والتacliiq أxaadiiثa صحيحaynka ku taala xugمka ay leedahay iyo tacliiqaadka tacliiq waa arki doona بصحة لما قد اسند كذا له وقيل ظنا ولدا محققيهم قد عزاه النووي وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضاعف ولهما بلا سند الشاف إن يجزم فصحح أو ورد ممرضا فلا ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره أما الذي لشيخه عذاب قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغى لابن حزم المخالف هل كان الشيخ رحمه الله وحو نوغا قبتي حكم الصحيحين والتعليق مع أن أحاديث الصحيحين كحكم كود محوي هاي maxay faa'iideynayaan taasoo ka hadlay waqdac goy buu dhahay bisixatin sixanimo u gooy oo ictiqaadi ictiqaad jaazima limaa shaygii qad asnadaa muslim iyo bukhaari ay tiiriyeen waa kii ku yidhi haddaan damiir oo tasniye aan idlaaqo maxaan ula jeedaa buu dhahay muslim iyo bukhaari ula jeeda kadaa sidaasaa lahu liman yay u sugnaatay hadduu hadla mid keliya u noqonayaa libni salax kadaa lahu saasaa ibnu salax u sugnaatay wa qiila waxaa la yidhi yufiidu dannan qadci ma faa'iideynaya danni buu faa'iideynaya waladaa muxaqiqiihim dadka muxaqiqiintaah oo si fiican wax u tacqiijiya ayuu inuu mala faa'iideynaayo qad cazaahu nawowi ayuu maanta ma arkaysaa nawaawi u tiiriyey arrintaas halkaas waa istoog waayo xagga gooraale waxaa la sameeya qalin yaroo bensal iidi meesha hadalka uu ku joogsado saasoo kale qalin aha loo mariyo saas camal oo ku tusinaysa meelaha hadallada ku kala dhammaadaan abyaadda soo ma jeedaan xariiqinta xariiqin oo saasaana iyada dhanba saa u dadban macnaa hadalaa ku go'ay meeshaas taasoo kalaa samaynaysaa haddaan idhaahdo gooy meeshaas qalinkaasaa wax yar ku dhahaysa marka halkan markii uu ka soo hadlay saxiixa waa annagii ka soo hadlaynay iyo waxyaalihii ku saabsanaa marka hore tacriifkiisa ayaa laga soo hadlay haddana waxaa laga soo hadlay asaxu kutub ilxadiid iyo waxyaalahaasaa laga soo hadlay haddana saxiixa inaysan kutubtan aysa koobine saxiix zaa'id cala saxiixin inuu jiro ayaan ka soo hadalnay haddana mustakhrajaadka oo kutubta saxiixeynka lagu bixiyaan ka soo hadalnay waxaan ka soo hadalnay maraatibu saxiix inuu mutafaqu calayh ugu sarreeyo wixii uu bukhaari wariyey wixii muslim wariyey wahaakada maa ruwiya calaa shardihima maa ruwiya calaa shardi bukhaari maa ruwiya calaa shardi muslim soo maaha maa saxiixa calaa shardi kayrihima oo saxiixa halkaana marka wuxuu ka hadli doonaa axaadiidta saxeynka aragna inay axaadiidta ugu sarreeyaan xagga sixada marka haddii axaadiidtaasu ma ee shardina ma ahan saxeynka axaadiidtaay wariyaan inay laba laba ay wariyaan shardi maahane hariibaa ku jira axaadiid qaraa'iba ayaa ku jirto maanta ma arkaysaa oo qaraa'ibaha ku jirto marka maadaama xadiidul aaxaad ay ku jirto weliba hariib uu ku jiro qariibka kale may la sinan yihiin axaadiidiisu waa ka sarreeyaan oo faa'iido gooniya ayay leeyihiin maadaama labadaasna ay xadiidta aad u yaqaanaan oo xadiidkii saxiixa ay xuleen wax may dheer yihiin kutubtaas jawaabtaasaa laga jawaaba haahbaade waxbay dheer yihiinoo waxay dheer yihiin waxaa weeye xadiidka marka sida kale loo saxiix yeelo oo axaadiya uusan qaraa-in lahayn culimmada badankeedu waxay leedahay dhanni raajixoo faa'iideynaya laakiin markuu saxiinka uu ku yaallo xadiidkii waxay leeyihiin qadci iyo yaqiinoo faa'iideynayaaho waa de wuxuu u faa'iideynaya dadka cilmiga xadiidka iyo asaaniidda yaqaano waa cilmi nadariya ayuu marka faa'iideynaya saa darteed wuxuu yidhi waqdaca gooy bisixatin masixnimo u gooy oo jasmi oo yaqiin ahaan ka dhig limaa xadiidkii qad asnadaa muslim abi bukhaari ay wariyaan ama labadooda isla wariyaan ama mid walbaa gooni u wariyo oo kitaabkooda ku soo haray kadaa sidaas baa lahu libnu salaax u sugnaaday wa qiila waxaa la yidhi dannan ee yufiidu dannan buu faa'iideynayaa waladaa muxaqiqiihim dadka muxaqiqiinta usuuliyiinta iyo kayrkoodu qad cazaahu u nisbeeyey annawowi nawowi laakiin culimmadu waxay raajixeen ibnu kahiir iyo culimmada badankooda waxay raajixeen iyo haddaba sida ka muuqata ciraaqi iyo hadalka ibnu salaax oo waxaa weeye xadiidka aaxaadka haddii qaraa-in xoogaysa uu leeyahay qadci iyo yaqiinuu faa'iideynaya qaraa-intana waxaa ka mid a inay muslim iyo bukhaari ay kutubtooda ay ku wariyaan sababtoo ah labadaa kitaab talaqat lummatu bilqabuul ummaddu way aqbashay waxayna yidhaahdeen axaadiitan waa axaadiidta la ogyahay ahlulcilmig inuu rasuulka uu yidhi oile mashaa'ikhdi muxadisiintii adduunka u waaweynoo joogta labadan kutub la alifay culammadiina way aqbasho waxaa la yidhi kutubtan marka waa la aqbalay ilaa axaadiistan yaroo xoogaa la naqdiyo oon badnayno markii kutubta loo eego cadadkooda uu aad iyo aad u yaryahay maahane inta kale waxa weeye yaqiinay faa'iideynaysa saasaa marka maanta ma arkaysaa saxiix nacam waqdac gooy bisixatin saxiixnimo marka qadcigu macnaa waa yaqiin waa limaa xadiidkii qad asnadaa muslim bukhaari ay wariyeen oy sanad ku wariyeen oo hadhow wuxuu ka ixtiraajayaa mucallaqaadka noo imaan doona xadiidka aan sanad lagu warin kadaa sidaas baa lahu libnu salaax u sugnaaday waana sida raajixa waqiila waxaa la yidhi dannan ee yufidu dannan bou faa'iideynayaa waladaa muxaqiqiihim muxaqiinta adkoodna qad cazaahu nawowi nawigaasuu wuxuu yidhi daniyuu faa'iidina yaqiin ma faa'iideyna laakiin sida ibnu kahiir iyo suud iyo culimmada badan ay leeyihiin xaafid ibnu xajarka uu maaragtay uu taqriirinaayo haddii khabarka waaxidka qaraa'in oo hareerayso inuu qadci faa'iideynaayo qaraa'intana waxaa ka milo inay saxeynka ay wariyeen intaas waa hadal go-an weeye wa fi saxiixi bacdu shay-in qad ruwi mudacafan intaasna hadal go-an waayo dhag siiya iyadan mudacafan meeshaa dhag siiya xariiqin oo saa u dadban dhag siiya qalin rasaasa intaa macnaheedu maxay faa'iideynay wa fi saxiixi muslim iyo bukhaari labada kutuba saxiixa waxaa ku sugan bacdu shay yani ay bacd alaxaadiid iyagaa ku sugan oo yar taasoo qad ruwiya la wariyey mudacafun iyadoo la daciifiye la wariyey mudaacafana kutubta qaarkood aa dhigayo xaalay ka dhigaya haddii mudaacafun aad tiraadadana waa ruuya naa'ibulfaacilkeediyo wa fiihimaa wa fi saxiixi bacdu shayin baa ku jira kuwaasoo qad ruwiya la wariyey mudacafan iyagoo daciifi ama mudacafan xaal ay yihiin oo waa maxay culummadii saxeen ka dembaysay sida daaru qudni iyo ibn abu mascuud dimishqi la yidhaahdayo culummo badan ilaa xadiidka waa laysla yaqaanaa ayaa daba galeen waxay dhaheen waxaan soo saarnay axaadiid fara badan oo xoogaa sanadkooda iyo maaragtay eh, laga fiican yahay eh, oo dacfi oo dhinac maaragtay ka soo gelaya xoogaa axaadiid axaadiidtaasaa jirteen culimmadu marka waa ay ka jawaabeen waxaa dhici karta sanad ay u soo mareen inay raq ducafaa ku jiraan laakiin ay culummada ay u sameeyeen in maaragtay sanadkaas uu caali yahay xadiidkana la yaqaano ama ninka culimmadaahoo la murmaayo oo ku qabsanayo iyagoo qowlkoodaaba ka raajacsan marka haddii la isla faryo footamo axaadiidta badankoodu daciif ma aha ee waa laga yaabaa sanadkaas iyo inay maaragtay meelo kale ay mutaabacaad kale iyo meelo kale ay ka xoogowdo laakiin waxaysan uun gaarayn axaadiidta aan laga hadlinaysa gaarayn maahane axaadiidtoo dhanna waa laba boqol iyo toban wey bukhaari waxaa lagu naqdiyey toddobaatan iyo siddeed soddon iyo saddexna waa ka wada dhexaysaa muslimna boqolow gooni u leeyahay marka markii la baarbaaro axaadiidta badankeeda mucdamkeeda saxiixay noqonaysaa wax yar yar uun maahan waxaas yarna uun eh, dariiqay u mareen unbaa xoogaa laga daciifi karaa maana dhinacyaal kale ayay maanta ma arkaysa ay ka xoogoobayaan markuun haddii laisla baaro wax inta lagu hadlay waa intaas laakiin inta markii laisla baaro waxa weeye maaragtay dhinacyaal badan iyo axaadiidaas ay xoog ka yeelanayaanoo inta daciifnimada ay daciif noqonaysa waa yari oo dhinac kale iyo mutaabacaad iyo waxyaalo kale ay maaragtay ku xoogaabayaan nacam marka wax yaroo ka cabiray wuxuule siwa axrufun yasiira un tuqida calayhima wax yaroo lagu naqdiyo maaha culimmaduna xaafid ibnu xajar iyo nawow iyo way ka wada jawaabeen inkastoo axaadiis yaryar qaarka jawaabtooda ay xoogaa ou maaragtay uusan shaafi ahayn laakiin markii laysku soo qabo waa wax yaroo fara kutirisay noqonay inta kale jawaabta laga jawaabay waa sax weeye oo raggii ku naqdiyey saxiinka laga jawaab waa sax weeye axaadiis yaryar un fara kutirisoo markaa ayaa soo haray walahumaa waxaa u sugnaa wa fi saxiixi waxaa ku sugan bacdu shay-inoo qad ruwiyi mudacafun isagoodu daciifiyey ama mudacafan nuskhada qaarkooda ku yaallo waa xaale mudacafun haddaad tidhaahdana waa naa'ibulfaacilku ruwiye bacdu shayin qad ruwiya mudacafun walahumaa binaa salad ashyaa fain yujzam fasaxix oo warad mumaradan falaa walaakin yushciru bisixati اlasli lahu ka yadkuru waxaa tidhahdaa walahumaa waxaa u sugnaaday muslim iyo bukhaari bilaa sanad axaadiid aan sanad aan lagu sheegin ashyaa baa ku sugan halkaa dhagsiya marka ashyaa meesha jagsiya waa hadal go-an xugum kaloo rabaa inuu kuu sheego wuxuu leeyahay axaadiidta badanka waa musnada oo sanadku sow bukhaari ama muslim uga bilowdo ayuu ilaa rasuulka ku tegaya ama hadduu mawquuf yahay ama maqduuc yahay sanadka ku warinaya laakiin waxaa jira bacd alashyaa bukhaari eeba ha u badnaatee muslim waa ku yaryaho hal xadiido baabu tayamum xadiid maarata abuljuhaym xadiid abuljuhaym ninkaas oo teemamka ku saabsan oo nabigu calayh salatu wasalaam meel biiri jamaloo ka soo jeestay markaa derbi intuu ku leexday ayuu maaragtay yani booraysay xadiisaas inuu ahaa kaas keliya ou sanad aan ku wariyay xadiidkana marka bukhaariyaa wariya isagoo sanadkiisa wada laakiin bukhaari aada u badan yahay walahumaa waxaa u sugnaaday bilaa sanad axaadiida aan sanad kalen ashyaa u sugnaaday magaceedana mucallaqa yidhahda hadhow mucallaqa noo tacarfin doono axaadiida markaa sanad la-aan lagu wariyo waa laba nooc waay mar waa in siiqatuljasmi lagu wariyo oo jasmi xale wax si nabiga loo tiiriyay si go-an qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam facala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rawaa fulaanun can rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam siiqo go-an oo jasmi ah oo go-an marna wax siiqatu tamri la yidhaahdo qiila ama xukiya can rasuuli الlahi sal اla alيه waslm ruwiya maxaa la siiqatu tamriid macnaa tamciifa maarka ku jeeda dukira can rasuuli ruwiya can rasuuli yudkaru can rasuuli saasaa leeyahy taa siiqa tamriidaa ku jeeda arrintaasna bukhaariyaa u badan muslim waa xadiidkaas keliya asaga axaadiid mucallaqaada waaba ku yaryahin halkaas xadiidkaa marka warkaan o dhan badankiisa bukhaariya ku dhacaa axaadiidkii marka balaasanadka ahaa laba un wey fa in yejzim hadduu gooyo cidduu u tiriyey ama nabiga hadduu u tiriyey qaala rasuulu kada ama abuubakar qaala ibnu cabbaasin kida ama taabici qaala saciid musayib qaala zuhri hadduu gooyo fa saxiix saxiix yeelo cidda uu maanta ma arkaysa u tiirinaayo waxaad goysaa inay saxiix tahay walow asagu sanadkii noo sheegin sababta waxaa weeye kitaabkan saaxiibkiisu wuxuu laasimsaday asixow laasimsaday waa nin lagu kalsoon yahay marka wax daciifa ma noo warinayo hadhow haddii si kale loo baaranayo gebigood waxaa la helaa iyadoo wada mawsuulo aho asaaniid mawsuulo ahoo ee maaragtay saxiixa la wada helaya oo warad ama waxay soo aroortay mumaradan iyadoo si jiro ah camal si jiraysan oo cudur leh tamriid waxaa le waxa iyada dhan la qaboojiyo yudkaru aadr xukiya qiila waa hadal siiqa lilmajhuul loo tiiriyo oo isaga dhan maaragtay la jirisiiyey oo macnaa si daciifa ah loo wariyey falaa markaas ha goyni inuu saxiixtaa ha goyni waa seexa wada dhihi sababto oo ah saxiixna waa noqon kartaa daciifna waa noqon kartaa hadduu siiqatu mriid ku wariyo laakiin hadduu siiqatuljasmi ku wariyo ayada waa saxiix waay laakiin siiqa tamrid haddii uu ku wariyo saxiix maa saxiix maca saxiix qaar waa yahay laakiin adiga ha gooynin ilaa sanadka aad ka baartid oo ogaatid waa saxiixa dhihin haddii siiqa tamrid uu ku wariyo laakiin siiqatuljism hadduu ku wariyo qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam ama qaala abu hurayra can rasuuli llahi allahu alayh wasalam oo dheh hadduu siiqo jasmiga oo ku wariyo oo go-an waxaa weeye inay saxiixtan ogaanaysaa laakiin waa kala maraatib sarreeya axaadiidka qaarkood uu siiqatuljismi ku warinaayo asagaaba saxiiisa iyadoo musnadahay ku taallaa qaar qaarna saxiixiisa kuma taallo oo calaa shardigiisa way tahay laakiin axaadiid la macnaaho weri waa isaga kaaftooma qaarna saxi way tahay laakiin calaa shardigiisa maahan muslim inuu wariyaa dhici karta ama maaragtay axaadiidta sunanka inay wariyeen ayaa dhici karta qaar xasan ay noqon karaan qaarna waxay noqon karaan xasan liqayrihi oo dariiq oo xoogaa maaragtay inqidaac yar ama wax yar ay ku jiraan oo ku soo aroorina laakiin dhinac kale ayuu ka kamaya marka axaadiida uu siiqatuljasmi ku soo arooriyo qaar asagaaba saxiixiisa qaar ka midahow ku sheegaba iyadoo sanadkoodu qaarna waxaa weeye waa calaa shardihi way yihiin laakiin axaadiid kaloo kaga kaaftoo ma garan qaarna waxaa weeye saxiibay waay laakiin calaa shardihi maahan in muslim wariyaa dhici karta ama sunanku inuu wariyo qaarna waa xasan ma garatay gebadu amilay leedahay insha allah maraan insha allah shardi doona amaa kuwa siiqatu tamriid uu ku wariyo adiga ma goynayso inay saxiix tahay iyagana waa afar qaybood wey qaar waxaa ka mida ou saxiixiisa meel uga wariyo laakiin waa yarta sababtuu siiqu tamriid ugu sheegana waxaa weeye markaan dambe macnou ku sheegaa xadiidkii lafdigiisa ma sheegay macnou ku sheegaya marka macnihii markuu sheegaya xoogaa siiqu tamriid isaga warinay marna xadiidku calaa shardihi maaha waxaa dhici karta muslim inuu wariyo ama saxeynka eh, asxaabu sunanka saxiix uu yahay marna xadiidkii waa xadiid xasana marna waa daciif laakiin wuxuu ku kabmayaa camal sida xadiidkii eh, qadaa rasuul lah sal اllau alيه wasalam yani eh, addeyna qabla alwasiya deynka in la bixiyo wasiyada ka hor wasiyada iyo deynka deynkaa hore laakiin qur-aanka min bacdi wasiyati yusaa bihaa ow deyn aayadda qur-aanka wasiyaday hormaraysa laakiin yaa la hormarinaa marka oo camalka la yimaado deynkaa la laakiin xadiidku sanad ahaan waa daciif laakiin camalka muslimiinta oo dhanaa qaba waa masalo oo ijmaaca ma garan marka inahaasi u qaybsamaan hadhow markii aada xoogaa musawihiina oo soo koro ayaan amhiladoo dhan wada sheegi doona laakiin hadda intaas ada ku suran inaad ogaataan axaadiidta uu siiqatuljasm uu warinayo waa afar martabo qaar isagaaba saxiixiisa meelo kale ku wariyey oo waaba calaa shardi qaarna calaa shardihi way yihiin laakiin qaar lamiduu uga kaaftamo iska dhaafo qaarna waa saxiix laakiin calaa shardihi maaha ama muslim shardigiisa waaye ama axaadiida kaloo sunan ku taalloo saxiixa camal oo kale waaye qaarna waa xasan waaye qaarna waxaa weeye waa daciif mar sanadkaas isagoo dhinac hal dariiq laakiin waa dacfi yasiir aho dhinac kaloo kakamaadhow xasan likayrihi u noqona waa kuwa uu siiqatu jism uu ku wariyo xaafid ibn xajar aswax kusoo khulaasay albaab ahaali oo muqadimeeda kuwa uu siiqa tamriid ou ku wariyo wax ou asagu ou kitaabka oo iyadoo musnada uu ka wariyey hal xadiidaa ka jira xadiidkii maaragtay ay saxaabada intay qoladii ku soo hoydeen ay marti u noqdeen ay ka seexdeen ninka laga qaniyey ay yidhaahdeen noogu tufay tufaydheen in kuma tufayno ilaa aada wax noo samaysaan ay arin u same samaysiiyeenna markii dambe faataxada ay ku akriyo ninkii uu raystay xadiidkaas ayuu sii ootamariid uu mar ku wariyey laakiin marka uu sii ootamariid macno ahaanuu ku wariyey xadiidka lafdigiisii ma uusan warin taasaa ugu waxan laakiin way yar tahay xadiid isaga oo calaa shardihi oo kitaabkiisa ku sheego inuu sii ootamariid uu ku wariyo axaadiid kalena waa saxiix ma garatay laakiin calaa shardigiisa ma qaar xasanaha jira qaar waxaa jira daciif oo ka maayaa jira daciif aan ka maynaa jira daciifka aan ka maynin markuu wariyo wuu naqdinaa lam yasixa u dhahaya ama wuu ridinaya waxaa ka mid ah aharaa maalan mar oo maanta ma arkaysa oo waxuu ka warinaa abu hurayra laga warinaa uu leeyahay maalan qofka imaamkaa ma ee meeshuu ku tukado kuma sunnaysan karo markaasuu leeyahay laakinahu eh, lam yaصix u leeyahay xadiidkaas maanta ma arkaysaa eh, ma uusan ansixin naam hmm. ah, waxay ahayd wayudkaru can abi hurayra laa yatadawacu اlimaamu fii makaanihi walam yaصix meeshiis ma ku dawici karo ama hadduu hadlo oo hadlo ama intuu soo bax haddana meeskuna uu ku dawici karo laakiin waxaa la diida ama asagoon cabaar fadhiisan inuu iska daba xariiriyo sida xadiidku qur ku marayno ama meesha sacbaar haddii uu fadhiyo ama ou hadlo ama intuu soo durka haddana uu meesha ku noqdo waa ku sunaysan kara marka xadiidku hadduu daciif yahay ou sheego oo wax kabayana aan la arkin markaas naqdi ayuu ka dabageenaya insha allah marar badanaan saa u faahfaahi doona waa baab aada u culus waayo laakiin intaan aada maqashaan waad anfici doontaa insha allah mararka kale ayaa faahfaahi doona insha allah marka wuxuu yidhi wafi صaxiixi bacdu shayin baa ku jiro qad ruwiya laga wariyey mudacafan haye walahumaa bilaa sanad ashyaa-un bay leeyihiin ashyaadiyaa kala duwane fain yejzim hadduu gooyo oo qaala rasuulullaahi waxaa fasaxiixu saxiix oo warada ama uu soo arooro mumaradan falaa ay laa tajzim bisixatihi sixadiisa ha gooynino waxaan dhahnay wuxuu noqon karaa qaymo inuu calaa shardihiyo yo saxiisaba uu ku soo arooriyey laakiin muxuu sii qotamrid u wariyey macnuu ku warinaa markaan dambe inuu calaa shardi uusan ahayn laakiin uu saxiix uu yahay soo maa mihaal oo kale maanta ma arkaysa wuxuu uga dhigay eh, markii maanta ma arkaysa uu xasan yahay oo kale eh, saxiix markuu yahay oo calaa shardihii oo maanta ma arkaysa uusan ahayn eh, nacam sax haa wuxuu yidhi maala wayudkaru can cabdillaahi bni saa'ib qaala qara'a الnabiyu sal اllahu alيه waslm almu'minuuna fii salaati الصubx xataa idaa jaa dikru muusa wa haaruun qisadaas markuu gaaray oo dikru ciisa akhadhu suclatun hargabaa qabtay farakaca wa huwa xadiiثun saxiixun calىa shardi muslim akhrajahu fii صaxiixi ila ana albukhaariya lam yukriju libacdi ruwaat marka xadiidka waxaa dhici kara siiqo tamriid uu ku wariyo laakiin muslim oo wariyey soo maa ee asagu markaa laakiin saxiixiisa asagoo musnada kuma wariyo nacam asagoo xasanana waa jirtaa xadiidkii cuhmaan oo wariyey idaa bicta fakil wa ida btacta faktal marka xadiidku dariiqo wuxuu ku soo arooray oo maaragtay nin saduuqaha wariyey dariiq kaleo haddana ku soo arooro mursal oo saciidulmusayib oo ibnulahiica uu ku jiro dariiq kaloo asaguna munqadic cadaacan cuhmaan markii la isku kabay maxay noqonayaan xadiidtaas oo kale xasan ligayrihi noqonaya nacam daciif oo laakiin camalka uu ka maayana miaal ku miaalan waxuu ahaa qadaa rasuul lahi sal اllau alيه wasalam bidayni qabla alwasiyat ayuu ah nacam laakiin daciifka oon ka maynin hadduu badana uu keeno waxaa dha waa naqdinayaa sidii uu dhahay yurwa can abi horera qaala laa yatawacu اlimaamu fii makaanihi aladii sallaa fiih qaala muxuu dhahay markaas lam yasix ma ansixuu dhahay marka naqdigu ka dabageeyey walahumaa haa fain yejzim hadduu gooyo oo yidhaahdo qofkaas u gooya nabiga ama saxaabiga alayh الsalatu slam ama saxaabiga radi allahu canhu ama taabiciga fasaxix sax oo warada mumaradan oo soo aroray isagoo la jiro walaakin yushciru wuxuu ku ogeysiinayaa bisixati اlasli lahu xadiidkaa oo siiqo tamrid uu ku wariyey inuu xadiidkaas asal uu leeyahay waa haddii uusan naqdin waayo soo maa laakiin hadduusan asal lahayn muxuu samaynayaa wuu naqdinayaa hadduusan asal lahayn wuxuu ku leeyahy lam yasix ama waa baatil waxa saas oo dhahaya nacam waana yartaha marka siiqa wadaalikana ka yadkuru siiqa tamriidku waxbaa yudkaru in la yidhaahdo siiqatu oo kalena waxaa weeye waa qaala iyo dakara iyo xaka iyo wixii siiqa mabni lilfaacil qaabkii lagu sheegaa la yidhaahdo marka tacliiqii marka hore wou ku baray laakiin hadduu tacriifkii kuu sheegaya marka hore macnihii ku baray mucallaqaadka waxa la yidhaahdo iyo meesha bukhaari inay ku yaalaan laakiin hadduu kuu tacriifinaya wax cusub maaha wain yakun awalu lisnaadi xudif mac siiqati اljasmi fatacliiqan xurif wain yakun haddii uu yahay awalu isnaadi isnaadka qeybtiisa hore oo shiikha musanifkaa xigta xudifa haddii la xadfay ama isagoo kaamilaha la xadfay ama qaar isagoo kaamilah hadduu xadfa markuu leeyahy qaal rasuul lah sal alla alayh wasalam hadduu qaar uu ka xadfana maalan isagoo yidhahda qaala maalikun can naafic can bni cumar ama rawaa maalikun can naafic can bni cumar can rasuuli illahi sal alla alay wasalam markaas waa naaqis hadduu isagoo kaamilo oo xadfan maal muxuu dhahaa qaala rasuulu llahi sal alla alayh wasalam marka hadduu isagoo kaamilo sanadkii xadfo iyo qaar uun bidaayada ka mida hadduu xadfo labadaba maxaa la yidhaahdaa mucallaqaa la yihahda waxaa la keena waxaa derbiga laga soo laalaado calaa tacliiqi ljidaar waxa derbigan ka soo laalaado dhulkana ma joogaan korna ma jiraan soo maaha waa mucallaqood hmm. ama tacliiqu dalaaqna way yidhahdaan waa laga keeno islaan macnaha hmm. wain yakun awalu isnaadi xudif mac siiqati iyadoo la goynayo siiqadii jasmiga fatacliiqanaa curifa loo yaqaana sidoo kale siiqu tamriidka laftiisa waa tacliiq wa saan soo marnay nacam walow ilaa aakhirihi aakhirkaba ha xadfo oo ilaa saxaabiga ha xadfo ama hadduu xadiidku mawquuf uu yahay qaal abubakr hadduu yidhaahdo yaa xadfan musanifka iyo abubakr intuu u dhexayso ama qaal ibnu cabaas hadduu yidhaahdo marka waa ka wain yakun hadduu ya awalu isnaadi xudif maca siiqati اljasmi tacliiq ay curifa tacliiqan baa loo yaqaan walow ilaa aakhiri hala xadfo ama aladii kii halkaas dhagsiya iyadana ama aladii kii cazaa shaykhii shaykhiisa oo u tiiriyo biqaala ugu tiiriyo fakadii cancanaatin cancanada oo la mid yahay ka khabari lmacaasifi khabarkii macaazifka laa tasqa maanta ha u iiranin ha u leexani libni xasmin almukhaalifi ummadda khilaafsana waxyaalo badan ku khilaafsan bukhaari barar waxaa jira ou sheikhiisa uu leeyahay qaala fulaan xadaanaa fulaan can fulaan can fulaan can fulaan garanay hadduu xadiidka sanadkiisa uu ku wariyo xadaanaa fulaan fulaan can fulaan can fulaan waa garanay waa majzuum qaطcan inuu saxiixo haddii uu sanad ousa warin laakiin siiqatljesmi uu ku wariyo ayadana waxaan dhahay musnad maaha laakiin najm bisixatihi soo maha laakiin maalan sheekiisi wuxuu yidhi qaala hishaam bnu camaar maala xadaanaa fulaan cafan ilaa xadiidkuu sii weyey laakiin shiikhiisii xadaanaa ma dhihin qaala unbuu dhahay akhbaranaa ma dhihin ma garat samictu ma dhihin qaala unbuu yey maxaa lagu xambaarayaa hadduu shiikhiisa qaala sheekh ee markaa shiikha sanadka dhambey waa xariiraa laakiin shiikhiisa unbuu qaala ku yihi amaa shiikha wixii ka dambeeyey waa wadaa maalan wuxuu leeyahay qaala alqacnabiyu hadduu yidhahdo xadaanaa maalik can naafic can ibni cumar can rasuuli illahi sal alla alيh wasalam ma dhihin xadaana alqacnabi ama xadaanaa qutayba ma dhihin ama sida xadiidka khabar almacaasifa oo kale wuxuu ku le qaala hishaam bnu camaar mashaaikhisa xadaanaa fulaan can fulaan samictu rasuul اlah sal alla alيه wasalam yaquul layakuunna min ummatii qowm yastaxiluuna alxira wاlxariira wاlkhamra wاlmacaazif ummaddeeda waxaa ka mid noqon doonta dad zinada xira waa farjiga la dhaha furuushta iyo zinada ay xalaalaysan doona iyo xariir iyo khamrada iyo kamanka malaahid kamankaas xariir ibnu xasm asagu waxuu qabaa inay heesaa iyo waxaasay bannaan yihiin kamanka alaabtaas in loo la tumo karo qabaa markaasuu xadiidkii daciif uu ku xakumo wuxuu yidhi bukhaari xadiidka inqidaacuu ku wariyey horta mid wuu ku khaldan yahay awalan heesahaas oo xalaalaystay horta waa ku khaldanyo heesaha axaadiid fara badan iyo qur'aankaa tusaayo waxaa ka mid minnaas ma yashtar lahu alxadiid culimmada heesay ku fasireen waxaa ka mida maaragtay afa min hada alxadiid tacjum tadxakuun wa antum saamiduun ismidlana waa noo hees baasho qamanka noo hees waayo iyo iyo kamanka iyo waxyaalaha ma garan wuxuu kaloo ku khaldan yahay xataa haddii oo xadiidka uu jasmiyo oo xataa uu yidhaahdo oo oon xataa mutasil aan laga dhigin waxa waaye waa jasmi waa kitaab saxiilasbisda hadduu xadiidka uu jasmiyo sooma dhihin fain yejzim eh, fa saxiix oo dhah midda kale xadiidka xataa bukhaari maa dhanacyaal kula wada mawsuuloo kusoo wada arooray oo xadiidka saxadiisa lama isku khilaafsana marka waxau dhahay ninkaa ha u jeesanina xadiidka hadduu qaala uu yidhaahdo shiikhiisa qaalo uga wariyo shiikhun laakiin asaanidiisa xadaanaa fulan can fulan uu isku xigo waxaad ka dhigtaa yidha khabarkii cancanada khabarka cancanada waxaan dhahnay muslim iyo bukhaari waa noo imaan doonta waa isku khilaafsan yihiin ama waa qaateen kutbaa ku qaateen hadduu ninku cancano uu ku wariyo khabarka uusan mudallis ahayn muslim waxau u shardinaa mucaasiro labadaas inay isla noolaayeen isla meel joogeenoo wakti ay kala wari kareen inay wada joogeen bukhaari wuxuu le waa inay kulmaano hal mar waa inuu xadatana uu yidhaah oo inuu wax ka wariya waa inay caddaan laakiin hadda lama dhahayo shardiga muslim waa daciife waa unka bukhaari quwo unbuu zaa'ideynaya amaana shardiga muslimna mucaasharada hadduu u shardiyo waa sax hadday mucaashareen cancano uu ku wariyo wuu saalim min atadliis uu yahay laakiin kan bukhaarigu waa yacni hubsasho iyo adkayn shardigiyoo lasii adkeeyo uun marka saasuu ku xambaaro wuxuu waa kidii cancana bukhaari marka mudelis maaha hadduu marka uu qaala sheekada cancanadu lamid laakiin xaafidku wuxuu leeyahay qaala cancanada way ka hoosaysa qaala iyo cancanada islamid maaha qaaladaa xoogaa hoosaysa marka qaalada waa ixtimaali karaa inay cancano ay tahay lamid tahay inuusan ninkan waxba ka maqlin oo shiikha oo dhinac kale uu ka soo gaaro oo waasido kale uga maqlana waa dhici kartaa laakiin meesha maxaa yaala maadaama bukhaari xadiidkii uu nabiga u jasmiyey kitaabkiisun oo kitaab saxiixa uu yahay soo maaha eh, xadiidkii markaa muxuu noqonayaa saxiixuu noqonaya ama khabarulcaana aan ka dhigno ama mucallaq oo siiqatuljasmi aan ka dhigna mar walba xadiidkii muxuu noqonayaa saxiixuu noqonaya maadaama bukhaari uu jasmiyo uu yidhi hadduu jasmiyona waxaan dhahnay xadiidka uu jasmiyo waa saxiix laakiin mar isagaa meelo kale ku wari kara marna waxaa weeye shardigiisa way ku sugnaatay laakiin ma uusan warin marna calaa shardi muslim oo calaa shardi hayri mar xasan ay noqon kartaa waxyaalahaasoo dhan soo sheegna marka hay ama aladii xadiidkii cazaa oo u nisbeeyey lishaykhihi biqaala fakadii cancanatin buu lamiday ka khabari macaazifi khabarkii macaasifta oo kale oo qaala hishaam ibnu camaar markaasuu xadiidkii wariyey marka ciraaqa wuxuu kabaa waa xadiidkii cancanatu lmucaasir inay tahay oo weliba eh, hishaam ibnu camaarna bukhaari axaadiid dhowra uu ka isnaadiyey marka luquyigiis waa kuldan marka waa ah, khabar oo mutasil oo noqonay laakiin wuxuu leeyahay xaafid ibnu xajar oo minha alistiqraa'a kitaabkan mutakhasis ku ah qaalada iyo canta qaaladaa hoosaysa oo canta qofka mudaliska ah aan mudaliska ahayn cantiisa waa itisaal laakiin qaalada qofka isagoon mudalis ahayn cantiisa waxaa dhici karta inaysan itisaal ahayn marka uun waxaa laga xambaaraa oo tacliiq oo siiqat اljasmi unbaa laga soo qaaday laba gooraba xadiidka saxiiso noo maahan markaas dhuruq kalena waa ku soo arooray marka labada qowlka xaafid ibnu xajar haddii aan qabanno mise qowlka ciraaqiba mar xadiidkii waa saxiix soo maaha idan laa tasqa ha u leexanin ma garan oo ha u iilanin walitasqaa ilayhi afidatu ladiina oo kale yaa taas laa tasqi ay noqon lahay ah. taas laa tas labada ku bannaan taas laa tasqa iyo laa tasqa labada ku bannan haddaa laa tasqa tirada ha u iilanin waayo laa task haddaad tiraadidna ha u dheg raaricinin libni xasmin almukhaalifi ee khilaafka badnaayo umuuro badan dadka ku khilaafay oo waa nin aqoon badan leh oona fahmo badan laakiin junuudka daahiriyada iyo xoogaa edabla'aan badan ayaa waxay u keentay inuu masaa'il iska cadno uu khilaafo uu ku doodo waxaa ka mida masaa'ilka u yidhaahdo gabadha inantaa maaragta hadday tiraahdo ay tiraahdo ninka inta la ninka ma lagu nikaaxiya haa hadday tiraahdo ma ansaxayso inay aamusay leeyi biyaha yaan lagu kaashin haddow koob intou ku kaadsho ama saxaro intou u biyo ku dhex daadi dhib ma lahu leeya ma <laughs> jumuudkaas daahirka bara ya ah, mar ma reebana eh, waxaa kaloo ka mid a ah dhibaatooyinkiisa laa yata'adda maca alculamaa asagaa mas'alo waxaa isku qadaclay markaas culimmadiina aflagaadayn <laughs> culimadan aad laakiin waa aad ba u maskax badan yaho culimmadu waa uga faa'idaystaan ah. haye naqlu اlxadiidi min alkutubi اlmuctamada xadiidka in laga soo guuriyo kutub muctamada oo waa maxay adiga hadda bukhaari waa qoran yahay muslim waa qoran yahay muxaadaraa soo diyaarsanan soo maa bukhaari baa aadaysaa xadiidhaa ka qoranaysaa ama waxaad leeda qaal rasuul lah sal kada wakada can abi hurera kada ama rawa lbukhaari maaragtay bi hada sanad canfula canful qaal qaal rasuul sal alay wasalam taasay ku bannaantaa laga hadlaya ama muslimlaa kasoo soo qaadana ama saxiib ibnu qusayma ama saxiib ibnu xibbaan ayaa xadiid ka soo qaadanaysaa marka sanadna ma inaad sanad leedaha shardi ah ma inaad nusqooyin badan aad ka hubsato xadiidka inuu sax yaha shardiya ah? mase hal nusqo muctamadaha kugu filan yani culammada aaday cilmi uga dadaaleen ma garat cilmiga aad ayay uga dadaaleen marka wuxuu yidhi e, maarata wuxuu yidhi e, waakdu matnin min waakdu matnin min kitaabin licamal aw ixtijaajin xayثu saaqa qad jacal cardan lahu calىa usuuli yushtarad waqaala yaxya nawawiy aslin faqad qultu walibni khayr imtinaacu walikhayrin qultu walikayr walibni khayrin imtinaacu jasmin siwaa marwiyi ijmaacu siwaa marwiyihi ijmaacu wuxuu yidhi marka sheikhu wa akhdu matnin inaad matni qaadto matni waxaa dhana waa xadiidka lafdigiisa nabiga uu yidhi ama ficilkiisa ama taqriirkiisa hadda bukhaari sanadka soo u wado xadaanaa alxumaydi xadaanaa sufyaan an maxamed an yaxya bnu saciid alansaari can maxamed ibraahim iteymi can calqaba can ibni cumar qaala can cumar samictu rasuul a sl yaquul inama alacmaalu binniya inama alacmaalu binniyad xadiidkaas waxaa layaha matan raggaa isdaba taxan oo iska warinaan waxaa la yidhaahdaa sanadaa la yidhahda marka saa u bar wa akhdu matin matin inaa qaat min kitaabin kitaab oo bukhaari ama muslim ah ama ibnu quseyma oo kale ah licamal ay licamalin bihi inaad ku camal fasho ow ixtijaajin inaad xujaysato oo mas'alo aa ah u deliishato xaydu saaqa markay u habboonta oo qofkaan qofa xujaysan karo mu halo uu yahay qof walbaba intuu maaragtay wax isaga hadlo inuu xadiis ka soo qaato macnihiisii uladiis oo fahamsanay sida zamankan lama ogole waxa aad sheegayso waa inay ku huban tahay awalan masalada aad sheegaysid inay sax kuu tahay daliilka iyo madluulka inay isusinaayaan qof mu'ahala inaad tahay maacun walba iska afku malaxlaa ama qof aan jaahil walbaba inuu inta wax iska sheego axaadiid meelay u socotay aayaad uusa fiqigeeda aqoon iska deliisha lama ogola in waaga qofka waa qof ay u bannaan tahay inuu waxaan dhex galo ahal u ah waa inuu yahay qad jacala wuxuu ka yeelay ma garatay ibnu xibbaan ilaa faacil hadduu keligiis iyagu noqona damiir keliya hadduu yahay ee ibnu salaax dheh carlan lahu in loo bandhigo calaa usuulin ma garata ee yushtaradu waxaa la shardiyaa carlan lahu inuu u shardiyo lahu xadiidkii uu qaadanayey ma garata oo nusqadii uu ka qaadanayay calaa usuulin usuul kale maalan bukhaariyaa maktabada ku arag xadiidaa rabtaa inaa ka qora ama waagi hore farguuray ahaayeen nusqo bukhaari ah nusqadaa ma iska soo qoro kartaa xadiidka mase waxaa lagaa rabaa inaa nusqooyin kale ah u bandhigtid ilaa riwaayaadku iskhilaafsayin bukhaari oo kale farabri iyo maaragtay xamaad binu shaakir iyo nasafi riwaayaad badanaa jira raawigii haddana raawi kalow kale silay alfaadaa la isku khilaafay marka hal nusqoo muctamada maa kugu filan mise nusqooyin badan inaad u bandhigto kan ka fiiris kan ka fiirisid ilaa haddii aad maalan dadka kutubta xaqiijinayoo kale waxaa la rabaa kitaabkii qalad in laga ilaaliyo marka xadiidka waa las haddaad hadda xadiid aad kitaab ka qorsato waxaad arkaysa adoo intaasoo kelime aad ka tegin marka inuu qof xataa kula akhri oo hugsatid nusqadan waxaa dhici karta qofkii qoraayay inuu wax ka tegey inuu saqdi ka dhacay bal nusqo kale inaad u fiirisid oo iyaduna muctamada waagi hore culummada kitaabka markay akhriyaan waa la isla meelin jiray muqaabalo waxay isla fiiriyaan la samayn jiray ma kelimaa kaa maqan ma saxa waxaa haysatid mase waa un mid jaban iyo mid jiisa waay waxa kuu qoray marka wuxuu ku leeyahay ibnu salaax waa in dhowr nusqo loo bandhigo wa qaala yaxya nawi wuxuu yidhi aslin ma garat ama aslun faqad ee yuktafaa ow yakfii aslun faqad maanta ma arkaysaa hal asalaa ku falan ama wuxuu dhahay yucradu calaa aslin faqad haddaad aad qaara idin hoose gan umalayna haddaa aslin tidhahdo yucradu calaa aslin faqad hal asala oo musaxaxa ayaa ku filan taas nawwiyan asaxa nin kalaa sii fogaado wuxuu yidhi qultu waxaan idhi waxaa dhahaya nin warka ibnu salaax intaasuu ku joogay ciraaqi uma dhihin markii uu maanta ma arkaysaan oo maaragtay markii uu noo jeedinayey nadamtuhaa ah, waa kii yidhi lakhastu fiiha min asalaaxi ajmaca wasidtuhaa cilman taraahu mowdica waxbaan ku dardara sooma dhigin tan meelihii uu wax ku dardaray waayo qultu waxaan idhi walibni khayri ninka la yidhahdo ibni khayr waxaa u sugnaaday a walibni khayrin waxaa u sugnaaday ama waxaa dhahaysaa wamtinaacu jasmin in la gooyo mancin in la gooyo siwaa marwiyihi wuxuu asagu oo wariyey oo riwaayad uu leeyahay ijmaacun inay ijmaac tahaa libni khayrin u sugnaaday saasaan leedahay ya a wamtinaacu naqlin waa isku mid waimtinaacu naqlin in lasoo guuriyo reebtoonkeed siwaa maryihii wuxuu wariyo asagu waxaan ahaynba ijmaacun inay tahaa baa libni khayrin u sugnaaday oo asagu wuxuu leeyahay hadalkiisa waa kana oo maaragtay wuxuu yidhi qofka hadduusan riwaayo lahayn walow ijaazo maahane maba dhihi karo qaala rasuulu llahi sala allau alayh wasalam waaba qalad uu leeyahy inuu maaragta uu dhaho wuxuu yidhi qad itafaqa alculamaau raximahu llah calaa annahu laa yasixu limuslimin an yaquula qaala rasul lah sal alla alay slm kada wakada xataa yakuuna cindahu dalika alqowl marwiyan in ilaa uu ka wariyo walow calaa aqali wujuuhi riwaayaat sida ijaazadoo kale waa inaan culumaa matalan aad kasoo soo tiraada kutubaan saxeenka iyo ijaaza nasiib annagu sabaanada dhinacaas maba ku dadan laakiin culummooyin kalema weli waa baaqooda haddana waxaan koox waxaan ka qaadan ijaazo sheikhaan oo mubaarak fuuri oo siirada qoray ma garan ayaa ijaazana siiyo oo asaanidiisii hindiga aheedoo shawkaan iyo halkaa gelaysa oo casrigii dambe asaaniidda waxaa loo doodan jiray hindi iyagana yamana xarti showkaan iyo raggii ka bartay ay ka qaadeen yulaad halow iyo sadiiq xasan khan iyo raggaas asaaniidda soo gasha xataa mar dhow waktigii maaragtay boqol sano ka hor iyo boqol sano culimmada najij oo kaleeto iyo caalamka carabta halkaa hindiya xadiidka loo doodan jiray ayaa marka asaaniiddii waa baaqi shaam iyo meelahaas weli waa ku baaqi asaaniiddii haysta ayaa jira laakiin asaaniidda marka dambe xaggaas ayay ku dambaysay marka calaqal wuxuu ku leeyahay haddaa warinayso inaa ijaaso haysatid laakiin bukhaarigan xadiid ka soo qaadana ma kuu bannaan laakiin waa xoogaa iska maaragtay yacni sida nawowi unbaa um roono haddiiba nusqo ay sugan taho oo la taxqiijiyey adigana waxaa la rabaa xadiidka markaad soo guurinaysid inaad si fiican usoo guuriso macnihiisa aad si fiican usoo fahamtid haddaada noqon culimmada aada weydiisid laakiin waa khatar xadiidkii oo qaldan ooda macnihiisii fahmin mas'aladii si fiican u fahmin haddaa wixii isku walaaqdin khatar waayo aad iyo aad cilmigu iska ciyaar maaha aan ku celino mar kale macnaha waxaway markaad kitaab ka soo qaadanayso awalan horta qof ka soo qaadanayo wax deliishan qof xamsan oo arrintan saayiq u tahay inay tahay oo wax deliisho karo wax fahmi karo mas'aladan saxnimadeeda iyo deliilka madluulka inay iswaafaqseen haysto haddana waa inuu nusqo saxa waa inuu ka soo guuriyo cala aqal waxba nusqooyin badan aan la shardiga waa inuuna markuu soo guuriya xadiidka muqaabaleo dib ugu noqdo waa intaas waxa weeye axaadiidka uu qaar ka sookay ou qalqalday waxyaalahaas soo kale wa akhdu matnin matni qaadashiisa xadiid min kitaabin kitaab uu ka qaato licamalin bihi licamalin inuu ku camal falo ow ixtaajin ama masalo inuu u deliishado oo le masaladaas sharcigeeda waa saa xukunkeeda lihaada alxadiid xaydu saaqa mar ay maanta ma arkaysa u habboon tahay oo macnaha qof wax fahmaayo oo maanta ma arkaysaa muta'ahila markuu yahay qad jacala ibnu salaax wuxuu ka yeelay ma garatay wuxuu ka yeelay cardan lahu calaa usuulin qad jacala yushtaradu in loo shardinaayo ma garatay cardan lahu inuu u bandhigo calaa usuuli usuul macnaa usuusha waxaa laga wadaa riwaayaadka saxda oo xadiidka ule hadda riwaayaadka badana aan haysana waa riwaayat muqarabir oo bukhaari ma garan riwaayadaas oo kale marka usuulo badan waa in loo bandhigou leeyahy wa qaala nawowi waxuu dhahay aslun faqad yushtaradu aslun faqad ama yakfi aslun faqad ayaa ku filan taasaana sax laakiin asalku inuu muctamad yahay qofkuna waa inuu si fiican usoo muqaabaleeyo ama waxaa tidhaahdaa aslin riwaayada dhegaysa ma garatay yucradu calaa aslin hal aslaa loo bandhigayaa faqad oo keliya nin ibnu khayr la yidhaahdo ayaa ka sii daray xaafidkaasna waa nin qaari ahaayo abubakr maxamed ibnu khayr ibnu camr ibn cumar ibnu khaliifa alamawi alashbiibi almaliki wuxuu dhintay shan boqol iyo toddobaatan iyo shantii nin aada qaari aho luqawi ahaa oo aada u kutubo qorxoono waxaa lahay markuu dhintay kutubihiis qaaliyay noqdeen markaasaa nin walbaba raggii kutubaha qori jiray aan nin walba ila waa gadmaayeen qofka kutubihiisa hadduu oo maaragtay cilmi fiican uu ka tago kutubihiisa nin walbaa ii qor ii qor marka madaabicidoo kale suuqay keelayan waagii hore marka madaabic ma jiri jirin dad nasaakhiin la yidhaaha jiray kitaabka dhanba caawa guurina isaga dhanba intaas siira walaa waxaa dhici karta afar beri inay ku qoraan oo lacaga miiska loo saaro meesha dabcada intaas laga sugaayo <laughs> marka nasaakhiintaasaa jidila kitaab way ku takhaseenoo risqigeedooba ahaadba sida hadda aalatu dabcada looga shaqaysto ayaa gacanta la isticmaali jira annaga waan soo gaarna masaaxiifta farguriga lagu qoro oo macallimiintu ay qoraan oo maaragtay kitaabaan u baahanay mandiqadhan hal macallina kitaab haysa ardaa korkay ka xafida isagaa la subxina ee qur-aanka waa la xafid jira waaga ictimaad hal kitaab haddii kitaabkaas dadka isagaa xafisina looxa ugooda qora ardada manhaajka saasuu ahaan jira looxay lagu qorto markaas iyo kutubta naxwada ardada looxay ku qoran jira nacam qultu walibni khayrin wamtinaacun diidmo wamtinaacu jasmi a ama wamtinaacu naqli guurin in la manciyo siwaa maryubihi wuxuu asagu wariyo ou sanad ku haysto ma ahane ijmaacun ina ijmaac tacaali bni khayrin u sugnaayo marka wuxuu yidhi waxaadan riwaayo ku lahayn walow ijaazaba allah ka dhigin maba soo guuri karta insha alla marka maanta halkaa noo jooga insha alla berri alxasan insha allahu tacaala sababtoo ah xasan dersi dhammaaday laguma bilaabi karo warkiis waa badan yahay wallahu aclam wasal alla cala